بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waa dersigii labaad ee siirada nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi oo ah kitaabkii asiira annabawiya asaxiixa lidoctor akram diya alcamari markii isku kaga dambeysay waxaan soo tilmaamay kitaabka siduu ay sida ay walaalaha badankood codsadeen in habdarsi uu baxo oo xaraf walbaba marka la macneeyo si marka dadku ay u dhuuxaan macaanida meesha ku jirta luqada carabigana markaa loogaga faa'iidaysiyo fi nafsi alwaqt mushkiladda taagan ayaa waxay tahay kitaabka waa uu ka dhammaaday aswaaqdii oo dhan oo ilaa iyo hadda lama hayo dabco kale soo baxday waxaanu isku dayna inaan la xiriirna akthar min duuri nashr hadday noqon lahayd masar iyo suuriya sacuudi arabiya iyo xitaa qoraaga meesha uu joogo intuba hadalka ay noo soo celiyeen ayaa wuxuu ahaa kitaabka ilaa hadda lama dabcin sheekhii inoo martida ahaa ayaan dhexdaasa doctor badraan alciyaari oo isagu leh maktabad weyn weyno duuru nashr ayaa wuxuu lahaa haddan waxaan bilaabi doonaa inaan dib dambe kitaabka u dabciyo oo ah howl waqtigeeda marka qaadan doonto run ahaantii laakiin waxaa igu waraa in hadda ka hor ilaa iyo lixdan nusqo la keenay masjidka dadkuse ay guryaha dhigteen marka kutubta baarkin garaysan waxaan jeclaan lahayn in boorka laga jafoo la keeno marka muddo laba isbuuc baan kitaabka siin doonaa si marka manhajka aanu khalqal u gelin caawa iyo darsiga ku xigan waxaan isku dayaynaa in maaragtay habkii loogu talagalay ee ah aqrinta inaan horta bal ku dayno kadibna haddii kutubta iman weydo idinkuna aad aragtaan in muxaadara ahaan ay ka wanaagsan tahay markaa taladiina aan markaa dhegaysto laakiin caawa bal isisaarkii bal aan aan aan ku fiirinno waa intaasoo hawshu markaa kasii sahlanaatay insha allah subxaana wa tacaala haddii intaa ay ku iman weyda yani kutubtaana marka hab muxaadara darsiga u baxo biidni illahi subxana wa tacala dadkuse waxay yidhahdeen eh, muxaadaro oo la sheegay aad baan ugaga dharagnay laakiin waxaan rabnaa waxa meesha ku qoran luqahaan inaan u fahamno si innagana markeen aan usii akrisanno waxay ahaataba waxaanu soo gaarnay marxalada ugu horaysa qabla albicthaanu joognaa taariikhda intaad daraasaynaysid waxaa habboon in aad horta kolom kolom iyo qaanad qaanad aa ah u gelisid tawaariikhda laga bilaaba caawa waxaanu gelaynaa nebiga sala allahu calayh wasalam intaan la soo saarin ka hor waxaan u baahannahay maka sidee ahayd xaaladda bulshadeed iyo dadka meesha ku nool xaaladdoodu sidaa ahayd xaaladda dhaqaale ee meesha ka jirtaaye maxay ahayd dadka iyagu markaa la bidayay inay iyagu quwad ay lahaayeen ama hogaanka gacanta ku hayeen yay ahaayeen rasuulna maxamed sala allahu calayh wasalam iyo dadka uu ka soo jeedo mujtamac intiisa kale mowqifka iyo makaanadda ay ku lahaayeen waa muhiim adeeradii iyo awoowayaashii meesha ay ka soo jeedaan iyo waxay ahaayeen maxaa yeele arrimahaasoo dhanba waxay u gogol xaarayaan in aanu run ahaantii aanu ka qaadana fakar buuxa oo dhammaystiran alxaala alijtimaaciya maxaa waxay yidhahdaan qoraa walbaba inta uusan kitaabka aanu qorin waa inuu ka hormaryo waxay maanta u yaqaanaan literature view oo macnihiisu uu yahay in horta la milicsada alxaalaat aluulaa kadib markaan fahamno xaaladdu sidaa ahayd iyo atarkiiba alijtimaaciya dadku say u noolaayeen ayaan waxaan fahmi karnaa wax kasta oo dacwadan sahla ee waddada u xaarana inay sabab u ahaayeen asbaabihii aanu soo xusnay wax kasta oo ka hor yimaada ee luqungal ku noqda ee dacwadu ay iyada darteed ay la baahi weysaneen waxaan fahmi karnaa inay sabab u hayeen asbaabahan marka quwaadka meesha jiray iyo ashkhaasta iyo wajahada iyo nimanka iyagu markaa loo yaqiin inay ahaayeen kaabaqabiilada ee meesha markaa jiray kuwooda markaa ugu dhaqdhaqaaqa badan ee ugu qabqablaysan ee dadku markaa ay daneeyaan ka dambeeyaan intaasanu biidn illahi subxaana wa tacala on ka hadlayna ugu horreyn waxaanu tilmaamaynaa ama wakaatibkaba uu tilmaamay juqraafiyan maka sidaa ahayd wuxuu leeyahay maka taqacu makatu fi baطni waadin watushrifu calayha aljibaalu min jamiici الnawaaxi faإilى الsharqi ymtadu jabalu abu qubaysin waإilى اlgarbi yaxuduha jabalu qucayqaac jabalu qucayqocaan maka waxay dhacdaa buu leeyahay meel tog ah waxaana saa ugu beegan buuro buuraha marka xagga marka qorax ka soo bax loo baxo waxaa meesha kaa qabanaya buurta loo yaqaan jabal abu qubays waana buurta ugu weyn ee maka marka ku taala waa buurtii uu isdul taagay uu fantay uu isdul taagay nebiy llahi ibraahim calayhi الsalaam markii ilahay uu yidhi waadin fi الnaasi biاlxaji ya'tuuka rijaala wcalى kuli daamir ya'tiina min kuli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum dadkoo dhan u baaq dhammaantood ha yimaadeen xajka marka la yidhi buurtu isdul taag way buurtaana hadda haddaad aragteen dadkii yani xajka aaday way soo arkeen aad baa marka iyadoo dhan baaba la burburinaya maxaa yaele waxaa ku socota hadda tawsicada xaramka wa ila algarbi yaxuduha jabalu qayqacaan xagga qorax udhac marka loo sii baxana buurtaabaa iyadu ka xigta marka makoo dhanba iyadoo dhan ba waxaa hareereeya qorax ka soo bax iyo qorax udhacba laba buur oo waaweyn baa meesha marka ku taal ويمتدان بشكل هلال فيحصران عمران مكة وتعرف المنطقة المنخفضة من الوادي بالبطحاء ويقع بها البيت العتيق وتحيط بها دور قريش waxaa marka hab sida bishu markay soo baxaysa sida hilaalkii oo kale iyadoo markaa qaansaysan ayaa waxaa labadaa gees bay marka ku kala yaalaan labadaa buurood waxayna dabooleen dhammaan guryaha ku yaala maka marka maka laba laba meelood baa loo qaybinayaa mantiqa ama meel aad iyo aad u hooseysa juqraafiyan ee xagga waadiga xigtoo loo yaqaan albatxa oo markaan waa meesha beytka alkacba marka ay ku taal albeyt alcatiiq meeshaana waxaa ku hareeraysan guryaha quraysh oo dhanba marka markaad maqashid albatxa waxaa loola jeedaa waa toga u dhow bayt ullahi jala wacalaa ama alkacbati markaa meesha u dhow guryaha qurayshna meeshaasi u badnaayeen wa ama almantiqaةu اlmurtaficatu fatucrafu bilmucallaa qaybta iyadoo sare ee markaa waadiga xagga ka jirtana waxaa loo yaqaana almucallaa marka maka waxay u qaybsantaa qayb la leeyahay albatxa oo meesha hoosaysa ah iyo meel iyadoo saraysa ee loo yaqaan almucallaa ama cinda طarafay اlhilaali fataquumu duurun saadijaة liquraysh الظawaahir wahum acraab fuqaraء asxaabu qitaal laakiin marka aad u baxdid labada daraf ee buuruhu markaa ku kala yaalaan waxaa meesha ku yaal guryo marka aad iyo aad u liita oo iska leeyihiin qolya loo yaqaan dawaahir quraysh dadkaana waxay dad iyagu reemiyi ah oo fuqara ah oo lagu yiqiina inay aad iyo aad u dagaalamaan laakinahum duuna qurayshin albitaax fi اtaxaduri wاlghina wاljaah qolyahan iyagu marka albatxaa degan waa ay ka liiteen xagga hodantinimada xagga reer magaalnimada xagga ilbaxnimada xagga jaha isku status ma ahayn laba dabaqadood baa meesha ka jirtay qolyahana qolyo aad aad u sarreeyay ahaayeen kuwa kalena aad bay marka u liiteen wa kana silaatu الnasabi bayna qurayshin wa kinaanata xayثu ana qurayshan tantami ila kinaana alati taskunu qariiba min makata tucطi makata cumqan istraatiijiya waqad wahaqat silaة الnasabi biاlmuxaalafaati ayضa waxaa kaloo haddana uu tilmaamay qoraysh waxaa xagga nasabka iyo qaraabinimada xiriir uu kala dhexeeya reer kinaana maxaa yale qoraysh marka loo abtiriyo waxay ku biyo shubanaysaa amaba firkeeda dambe isugu tegaya xaggaa iyo kinaana kinaanana kama yan fogeyn reer kinaana xaggaa iyo maka meeshaa bay aad iy aad ugu dhowaayeen waxayna ay tilmaamayaan mu'arikhiinta xiriirkan ka dhexeeya ee xagga qaraabanimada ee qoraysh iyo kinaana ka dhexeeya waa waxa keliya ee keeni kara xagga istraatiijiyan reer maka ama reer qorash inay noqdaan dad aad i aad u xoog badan taa waxaa marka sii weheliyey wax waxa lagu magacaaba muxaalafaad muxaalafaadkaas waxaa loola jeedaa waa iskaashaanbuuraysi uu markaa ka dhexeeya qoraysh iyo qabaa'ilka kale markaa meesha deganaa dhanna waxa ay xiriir uu kala dhexeeya dadkan ay isku qabiilka yihiin isku meel ay ka soo jeedaan dhanna wuxuu xiriir uu kala dhexeeya qolyahan kale markaa iskaashaanbuuraysiga markaa ay marka kula jiraan wa kana alaxbaashu aladiina yaciishuuna qariiba min makkata xulafa'a liqurayshin ayda waxaa kaloo tahay wehlida dadka axbaashta loo yaqaan iyagu madmadow ee iyagu markaa maka aanan ka fogayn waxay iskaashaanbuuraysi iyo xiriir xilfi uu kala dhexiyey quraysh wa kaanuu yastakhdamuuna fi xaraasati alqawaafil almakiya dadka marka waxaa loo adeegsan jiray markii ay qawaafil ay yimaadaan oo dooma ay soo xirtaan iyagaa marka ilaalin jiray oo waardiyey ahaan jiray marka dad waxay ahayaan axaabiishta meesha degan dad qoraysh marka u shaqeeya qoraysh marka waxaa dareemaysaa xaggana waxay xiriir kala leedahay dadkana isku meel ay ka yimaada reer kenaanah xaggana qabaa'il kale waaweyn aanu tirin doonna in yar kadib xagganna waxaaba u shaqeeyaba oo noocan maa xiraasadan u hayo wax alla wixii tijaara ay ku qumayaan gacanta ku haya nimankan axaabiishta ee dadka iyagu markaa madmadoo meesha degana wاmtadat اlaxlaaf lii tashmal alqaba'il alati taqa calى khuطuuط الtijaaraةi اlmakiya ilى الshami wاlciraaq wاlyaman xiriirkaa marka ay la lahaayeen qabaa'ilka kale waa uu sii baahay waa uu sii faafay ilaa uu isagu dhaafay dilimaha ganacsi ee maka wuxuu sii gaaray shaam wuu ka dhaqaaqo ciraaq wuxuu sii socday ilaa yeman buu gaaray wa kaanat qurayshun tadfacu lahum jacalaatin mucayanatan wa tushriku zacamaahum fi tijaaratin fi tijaaratiha wa sumiya hada aliilaafu aladii awjadahu ibnu haashim cabdi manaaf waxyaabay samayn jireen waxaa ka mid a ah, qolyaha marka xiriirka uu kala dhexeeyo waxay siin jireen wax loo yaqaano luungo oo sida canshuurtoo kalea ayay bixin jireen dadka marka madaxda ah ee iyagu qabaa'ilka kan ee xulafada ay la yeesheenna waxa ay ka soo qaybgeliyeen heshiisyo tijaaraha oo ganacsiya oo dhex maray quraysh iyo dadka kale heshiiskaa marka waxaa lagu magacaaba ilaaf waxaa lagu magaaba magaca la siiyey wuxuu ahaa ilaaf buol ayaa lagu magacaabay heshiiskaana waxaa ka dembeeyey oo sameeyey haashim ibn cabdimanaaf heshiiskan faa'idiisu leeyahy taariikh ahaan markaan cabbaar sii socna biidni illahi subxana wa tacaala quraysh marka waxaad dareemaysaa inaanay ahayn dad caadi ah sababta ilaahay subxaana wa tacala uga dhex dooran doona nebi nebiyu hadihi اlummana arrin sahlan inaanay ahayn iyo waxaad fahmaysaa tasarufkooda bal tamakana haashim cabdimanaaf min alxusuuli calى xaqi الtijaarati dakhila araadi الruumi wاlfursi biاlاtifaaqi maca xukaamihim wacaqdi اlmucaahadaati macahum wasuluuki maslaki اlxiyaadi bayna alquwatayni faris wالruum waxyaabaha uu la yimid haashim cabdimanaaf ayaa waxaa ka mida wuxuu helay ama awood ilaahay subxaana wa tacaala u siiyey inuu helo in loo ogolaado inuu ka beec mushtari karo dhulka ruumaanka ruum iyo furus iyo isagoo markaa heshiis hoosaada la yeeshay dhammaan dadka madaxda meesha degan m o u mudakara eh, tafaahum oo iyadu markaa ku qumaysa tijaaradii ganacsigana wuu la saxiixday maadaama labadan quwadood ay waaga ay maaliyiin super powers ama alqudbiya dawliya ilan adduunka mar walbaba balansigiisa waxaa ilaaliya laba quwadooda markaa looltan marka uu ka dhexeeya furus iyo ruum oo weligood isherdin jira dagaal marka uu ka dhexeeya ayuu haashim bin cabdinaaf marka heshiis la saxiixday qoladana mar buu u tagaa qoladana mar buu u tagaa kuwana ganacsi buu ka soo qaataa kuwana ganacsi buu ka soo qaataa laakiin siyaasaddu waxa ay keentay si marka ganacsigiisa u socdo in labadaba uu dhexdhexeeyo arrimaha siyaasadeed aanu fara maxaa yeele ninka busineska naajixa businessman markuu ninka yahay naajixna inuu noqdo uu rabo waxaa looga baahan yahay keliya inuu ku gaabsado busineskiisu howlaha marka meesha ka jira iyo siyaasadda aanu fara si marka mujtamac oo dhanba uu marka ula saaxiibo واqtisaadu makata yaquumu asaasan calى الtijaara dhaqaalaha makana waxa uu runtii ku qumay waxa lagu magacaaba ganacsiga ama sinaac soo maha xagga warshadaha iyo marka loo baxo fakanat qaliilaة abrazuha sinaacaة الأslixati min rimaaxin وasuyuufin وduruucin وnibaalin وsakaakiina ثuma sinaacaة الfikhaari والnijaara lisinaacaة الأsiraةi والأraa'ik xagga marka loo baxo ee sinaacada ah waxyaabaha gacanta lagu sameeyana aad bay runtii u yaraayeen oo waxay soo saari jireen ama samayn jireen ma aragtay hubka sida maalan eh, ma aragtay eh, warmaha oo kale suyuufta oo kale cambuurbireedyada dagaalka marka loo adeegsado oo kale gamuunada dagaalka lagu galo midyada marka lagu dagaalamo iyo dheriyaasha iyo wax alla wixii la xidhiira ma aragtay nijaarada farsamada gacanta ee marka la samaynayo sariiraha iyo wixii la mida si marka ay u sameeyaan asira wاlaraa'ig asirada waxa loola jeeda waa sariiraha araa'igna wax kastoo lagu dangigsada sida jiimbaartu dadka marka u yaqaanaan kama ana almawaarid الاqtisaadiyaة الأخرى mila tarbiyaة الmaashiya والsaydi kanat macruufa waxyaabaha kale oo haddana meesha ka jira waxaa ka mida ilo kale oo dhaqaale ayaa jira oo ah mid iyadoo la xiriirtay xoolaha iyo wixii la mida iyo ogaarta iyo wixii la mida wa kanat baqiyaة الtijaaraةi asاsa لاqtisaadi maka fakana siyaasaة الإilaafi والmucaahadaati sababa fi ازdihaari makata وtakahur ru'uusi الأmwaali fiiha bisabab اlintiqaali min الtijaaraةi الmaxaliyaةi ilى الtijaaraةi الdawliya waxyaabaha kale ee wehliya waxaa ka mida ganacsigu marka sidaaba wuxuu ahaa asaas buu wuxuu ahaa dhaqaalaha reer maka siyaasadda uu ku qomay haashim cabdimanaaf iyo eh, ma aragtay organizationka uu sameeyey ee la magac baxay almucaahadaad ee la magac baxa alilaaf iyo heshiisyadii uu la saxiixday dadkaasoo dhan arrimahaasoo dhan waxay keeneen in kabitaalka xagga dhaqaale iyo ra'sumaalka reemaka inuu aad iyo aad marka u ziyaada taana waxay keentay inay markaa ka guuraan ganacsigii isagu markaa daakhiliga ahaa localka ah ayna u baxaan ganacsi marka internationala oo ay marka dunida inteeda kale marka ay la falgalaan وساعد النزاع بين الفرس والروم على ازدهار طرق التجارة البحرية بدل الطريق البري من العراق والشام فكانت البضائع تنقل من الهند إلى اليمن ثم مكة فالشام khilaafka marka ka dhexeeya rom iyo furus ayaa wuxuu keenay in tijaaradii la marin jiray badda tijaaradii la marin jiray badda in marka inay ka baxtii inay maraan xagga badda meeshii ay mari jireen berriga kadibna waxay u dhexayn jireen ciraaq iyo shaam badaaci fara badan baa waxaa laga soo qaadi jiray hindiya waxaa la keeni jiray yeman yeman marka laga keena laga soo qaadi jiray haddana makaan la keeni jiray makaan laga qaadi jiray haddana waxaa la geeni jiray xagga iyo shaam oo arkaysaa ay siyaasat ama waxaan loo yaqaan organizationkan ilaaf ee uu sameeyey hashim cabdinaafi inuu aha organization markaa naajixa wa saarat اlqawaafilu tumawalu min qibali cadadi kabiiri min almakiyiina bishakli ashum bishakli ashumi yaziidu aw taziidu watanqus xasba qudaraatihim اlmaaliya waxaa kaloo dhacda marka qawaafishan la keenaya ama doomahan soo xiranaya iyagu bidaacada mar walba marna ganacsiga ku qumayo xaggaa iyo hindiga ka keenaya xaggaa iyo shaam geenaya xaggaa ciraaq geenaya dabcan waxaa isugu tegay rag fara badan oo saamiley ah nin walba saami buu marka ku darsaday dadka iyagu markaa tujaarta ah marna haddii ay badeecadu kor u kacdana de tijaaradu marka waa ziyaadaysa ganacsigu aad buu marka kor ay u kacayay markii ganacsigu marka uu rambasoobo ama baar uu yimaado hoos uu dhacana tijaaradu marka hoos bay u dhacaysay marka saamiga dadka ay la baxayaan wuxuu ku xirnaa hadba sida badeecadaas marka iyadu u faafto oo marka ay khayr marka u keento وhakذا saacadat التiجاaraة عlى تacmiiqi أwaasir الmجتamع الmakiyi إid rabaطathu bالmaصاalح إilى janib وsha'ج الqurba tijaaradu marka waxay ciyaarta dowr aad iyo aad u weyn oo meesha waxaa soo baxay reemaka laba qolaba inay ku xihan yihiin qolo markaa masaalixii ay isku geysay oo xagga bayc mushtarka hadday ahaan lahayn ruum hadday ahaan lahayn shaam dadka ciraaq degan dadka yeman degan dadka shaam degan waxaa isu keentay waxyaabaha ma business interest baa isugu keenay oo xiriir bay marka leeyihin iyo qolo kale oo markaa xaggii qaraabada reer kinaana iyo dadkii axlaafta ay la sameeyeen meesha marka waxaad dareemaysaa waxaa kuu soo baxaya ma aragtay istraatiiji ahaan inay ahaayeen dad aad iyo aad u qawi ah xagga hadday noqon lahayd dadku xirnaanshaha xagga dhaqaalaha hadday noqon lahayd iyo dadka ay ka soo jeedaan dad aad iyo aad u tiro badan marka iyaga markaa la safnaa lakin hadihi اlmushaaraka lam taxul duna nushuءi طabqaة غaniyaة mudkhama wa أkhra mutawasطa wa ثaaliثa macduuma laakiin mushaarakadan iyadaa dhib weyn bay keentay meeshii waxaa samaysmay saddex طabaqo oo markaa kala sarreeya kuwa cirkaa jira oo dhereg markaa la socon la iyo kuwo markaa iska dhexdhexaada oo maantana hele berina noocan maa uu laab uu ka galo raashinka iyo quudka uu ka galo iyo kuwo markaa beerkooda dhulka uu ku dhegan yahay waxba aanan haysan saddexdaa qole ayaa ka soo baxa maka marka nidaamu طabaqaat markaanu ka hadlaynay fi اlcasr اlxaadir xitaa oo aliqtisaad alislaami la raba in loo saleeyo keliya inaan la dhihin maanta markii waxaan ay bilowdeen bay dadku waxay noqdeen classes bay noqdeen dad waxaa soo bax milyaneera cirkaag taagan iyo kuwa waxaa soo baxa dhulka maraya waxaan leenahay waqtiga kan waxaanu ka hadlaynaa primitive life oo taariikhda ah nolol iyadu bidaa'iya dad marka iyagu barow iyo remiyiga lagu sheegay remiyi inay ahaayeen wa maca dalika dhibaatooyinka marka waqtigaa bay bilowdeen fa ru'uusu اlamwaali اlkabiira biyadi اlagniya lacagta inteeda badan waxaa soo bax rag kabitaalista ah oo maalka gacanta ugu jiro wa hiya tatacaadamu biاtijaarati wa biliqraad alribawiy lilmuxtaajiin waxayna bilaabeen maadaama rag dad kabitaalista ay yihiin inay marka beyc mushtarkooda dhanba ku saleeyaan waxa lagu magacaaba ribadii oo dadkan waxay mar walbaba nin kasta oo hani ah oo ilaahay subxaana wa tacaala hodan uu ka dhigay maalna gacanta u geliyey hadduusan maalka ilahi subxaana wa tacala aanu kaga baqin waxay u badan tahay inuu markaa tubada iska surta ninka isagu maskiinka ah oo raashinkiisa aanan soo dhacsan karin tiibay marka ku qumeen buu leeyahay wa bilistimaar fi aziraacati fi اطaa'if اlmujaawara maalgelin weynna waxay ku sameeyeen xagga beeraha طaa'if oo marka aanan ka fogayn waxaad dareemaysaa quraysh iyo meesha ay marayso wahakada kana min aغniyaaءi makata man yaأkulu bisaxaafi الdahabi wاlfida fi xiina kana akharu ahli makata fuqarاء dadku marka waxay noqdeen qolo weelasha ay wax ku cunayaan dahab iyo qalin ka samaysan iyo kuwa marka waxay cunayaan waxay cunaanba markaa la dadkaas ayaa soo baxay maka marka sidaasay u samaysan tahay qurayshna waa sidaa wa kanat tijaaraةu maka tasluku axyaana aطuرq albaxriya ila janib aطuruq اlbariya in yar ka hor waxaanu afka ku soo dhufannay in laba waddaba ay marin u ahaan jirtay ma aragtay xagga ganacsiga ree quraysh xagga baddana waa ay mari jireen xagga berigana waa ay mari jireen laakinaha lam takun tamliku usطuula tijaariya bal tastakhdimu الsufun alxabashiyaةa fi اlcubuuri ilى اlxabasha ama الsufun الruumiya fakanat tasilu ilى minaءi الshucaybiya qabla an ta'khuda makanaha jaddatu fi khilaafati cuثmaan broblemka jira ayaa wuxuu ahaa ma ayaan lahayn ustuul aad iyo aad u weyn yani doomahan waaweyn ee iyagu markaa hal mar keliya qaadi kara saas darteed waxay aad soo kiraysan jireen doome ay lahaayeen nimanka xabashada ah si markaa tijaaradii markii loo qaado la gaarsiiye xagga ay xabasha doomaha kale ee iyagu ruumaanka ay lahaayeenna iyagu waxay ku soo xiran jireen dekedda lagu magacaabo ashucaybiya dekeddaa waagaabay deked ahaan jirta laakiin markii la gaaray khilaafatu cuhmaan ibni cafaan ayaa waxaa la fura deked cusub oo jadda markaa ku taal kadibna miinaa jadda ilaa iyo wakhtigan hadda adoo waddada maraya ad wax arkaysaa miinaa jadda kadib wakhtigii cuhmaan ibni cafaan laga bilaabo ilaa iyo wakhtigan jidda waxay noqotay deked aad u weyn oo markaa ay ku soo xirtaan doomaha ganacsiga ee meelaha kala duwan markaa ka yimi wa kaanat quraysh taxsul min alxabasha cala albukuuri waalaطyaab wariishi النicaam wاlcaaj wاljuluud wالtawaabil wالraqiiq اlaswad waxyaabaha quraysh marka ay ka soo waaridi jirtay xagga iyo xabasha waxay isugu jiraan waxyaabaha bukuurka ee la shido waxyaabaha udgoonka catarada wixii la mid ah baalka gorayo caagga iyo hargaha iyo wax alla waxa tawaabisha lagu magacaabo cuntada markaa lagu darsado iyo addoonkaba waa laga keeni jiray xagga wa taxsulu min الshaami calى اlqamxi wالdaqiiqi wالzayti wاlkhamr xagga iyo shaamna waxa laga keeni jiray wax alla wixii markaa qamadi ah iyo bur ah iyo saliid ah iyo maaragtay khamradan xaggaasaa laga keeni jiray wa taxsulu min alhindi calى الdahabi wاlqisdiiri wاlxijaaraةi اlkarimati wاlcaaj وkhashب الsndl wالtawaabil kاlbuhaari wاlfilfili wnaxwiha min wاlmansuujaati اlxariiriyaةi wاlqطniyaةi wاlkitaaniyaةi wاlarjuwan wاlmiica wالzacfaraan wاlaniya اlfidiya wالnaxaasiya wاlxadiidiya xagga iyo hindiyana waxaa laga keeni jiray geedka lagu magacaabo qasdiir waa nooc xajaarta ka mid ah waxay kaloo ka keeni jireen waxyaabaha lagu magacaabo khashab ama alwaaxyo sandiil lagu magacaabo oo iyagu marka midabkooda waxay xigaan guduud bay xigaan waana waxyaabaha aad iyo aad marka ay u jeclaayaan waxaa laga samayn jiray howlo kaleoo markaa kala duwan bahaaraadkan cuntada lagu darsado iyo filfishan cuntada lagu darsaday iyo dharka xariirta ka samaysan iyo kuwa markaa ka samaysan suufka ka samaysan iyo zacfaraanka iyo weelashan qalinka iyo nuxaasta ay ka samaysan inta waxa laga soo warin jiray xagga iyo hindiya ayay ka keeni jireen wa kanat taxmilu xaasilaati bilaadi اlcarabi min الzayti wاlbalaxi wالsuufi wاlwabari wالshacri wاljuluudi wالsimn xagga ay waddamada carabtana waxaa laga soo waaridi jiray wax alla wixii zayd ah oo markaa saliida timirta balaxa ah suufka iyo dhogorta iyo hargaha iyo wax alla wixii subga meeshaasa laga keeni jiray meesha marka waxaa fahmaysaa sida ay connected ugu ahaayeen with the rest of the world dunida inteeda kale waxba markaa ugu soo waaridi jireen wاliqtisaad الtijaari yaxtaaju ilى اlamn qofka markuu ley waan ganacsanaya waxaad u baahantay amni baad u baahantay wa quraysh kanat tastacmilu siyaasaة اlxilmi wاlliini walaysa alquwaةa lilwusuuli ilى gaayaatiha الtijaariya waamana طuruqa الtijaariya saa darteed quraysh waxa ay siyaasad ka dhigatay siyaasadda dulqaadka ah iyo inay dadka u dabciso iyo inaanay awood iyo maquunin aanay isticmaalin si markaa tijaaradooda ay u heshay meel ammaan ah waddaduna ay u noqoto waddo markaa dhib marka aanu ka soo gaarin walam tadkhul quraysh fii xuruubin qabla alislaami siwa xuruubi alfijaari alarbac alatii hiya xuruubun sagiiratun wa munaawashaat qurayshna weligood dagaal ma gelin afar dagaal unbay galeen afarta dagaal waxaa ka mida yacni dagaallada ay galeen waxay ahaayeen keliya ku dhufo kacar hit and run operations oo kale iyo isxagxagashayan oo qabaa'ilka markaa la isku dhacdho reemiga meelaha deganaa laakiin dagaal weyn weligood mayan gelin ilaa afar dagaal oo waa maaragta dagaalooda lagu magacaabo xuruub alfijaar waqad shahida rasuulu اllahi sal اlla alay slam aakhiraha wa huwa alfijaaru الraabicu wa cumruhu duna cishruuna sana wacumruhu cishruuna sana rasuulka sal alla alيh wasalamna dagaalka afaraadoo qurayshu ay gashay rasuulka sal lla ly slm uu ka qayb galay waa uu joogay markaana cumrigiisa wuxuu aha labaatan jir buu ahaa waxaan ahayd dagaalka wuxuu dagaal waan gaari doonaa isagoo faahfaahsan loogu talagalay dadka daalimiinta in lagu radiyo gacmaha looga kawiyo la celiyo rasuulka sal alla alay waslem maalintaaba wuxuu yidhi wallaahi haddii maanta la iigu yeedho kaasoo kalena diyaar baana inaan ka qayb galo wax aan ku bedelanaya markaa male marka waa meeshay leeyihiin dadka eh, fuqahada ah iyo mu'arikhiinta ah organizationada khayrka wada ee ujeeddadoodu ay ujeeddadoodu ay tahay in dulmiga la celiyo oo khayrka iyo nabaddana markaa lasoo dabaalo qofka inuu ka qayb qaato wax mushkilada ma laha xitaa dadka wada hadday yihiin dadaan muslimiin haddaan ahayn waa meesha uu leeyahy ibn xajar ibn اlqayim aljawziy fi zaad almicaad marka uu kala baxaya wuxuu leeyahay haddiiba waxaan la wada wax khayra ay yihiin hadafkoodana khayr uu u ganmayo waxa loo socdana ay tahay in khayr un lasoo dabaalo wax diidaya marka ma laha in markaa la mushaarakayo waa haddii aanay shareecada meel markaa kaga dhacayn walam tuxriz qurayshun الnasra calى alacraabi fi tilka almunaawashaat inkastoo iska xagasho yar ay jirtay iyo isku dhac yaryar uu jiray oo ma aragtay isku dhacyo yaryar ay jireen qoraysh iyo reemiiga haddana lama hayo mar ay qoraysh ay ka guulaysatay nimankaa reemiiga maxaa yeeley sideedaba dagaalku markuu yahay ku dhufo ka carar markuu yahay cid markaa guulaysan karta markaa ma laha ad waxbaad tuuraysa waa iska ordaysaa ilaa allahuma labada ruux markaa kuurka marka isku soo galaan oo dagaalka meel cad la ysku arka mooyaane waqad saacadaha calى taxqiiqi اlamni wujuud اlkacbaةi alati yaxuju ilayhi اlcarabu min shata اlasqaaci xayثu tuxiiطu biha asnaamuhum الsituuna wالثalaaثumiئة bacduhum jalabaha camr bn lxayin الkhuzaaciي wahuwa أwl man غayara diina ibrahim عalayhi السلام min الshami mثl hubl وbacduha sunica maxaliya وbacduha laysat masnuucaة bal xijaaraة mثl asafin wanaa'ila wuxuu leeyahay marka waxyaabaha sugay amniga maka ayaa waxaa ka mida kacbadii baa meesha ku tiil carab oo dhanba meel kastay joogaanba way usoo xajihi jireenoo meel kastaa lagaga iman jiray maxaa yeeley meesha waxaa ku yili saddex boqol iyo lixdan sana baa meesha ku yili saddexda boqol iyo lixdankaa sana qaarkood waxaa keenay ninka lagu magacaaba camar bin laxay ninkan magaciisa inaa xifistaan waa muhiim ninkan waxaa lagu magacaabaa camar bin laxay isagaa keenay reer khusaaci buu ahaa waxaana uu rasuulka sala allahu aleyh wasalam tilmaamay inuu ahay ninka ugu horreeyey ee bedelay diinta ibraahim calayhi salaam diinta ibraahim maxaa loola jeedaa diinta ibraahim waxaa loola jeedaa maxaa yeele nebiyu llaahi moxamed sal lla ly sl intuusan iman ka hor diin waxaa jirta masiixiyada masiixiyada ka horna waxaa jirta diintii waxaa jirta marka iyadu yahuudiyada ayaa jirtay diinta masiixiyada dabcan intaysan diin cusub imanin dadka waxay ku khasban yihiin diinta markaa jirta in markaa la raaca sida waraqa bin nofle rag fara badan oo joogay sida noo iman doonta biidn illahi subxana wa tacaala waxay ilaahay ku caabuday diinta markaa jirta diin iyadoo toosan bahayd laakiin camar bn markuu yimid oo uu keenay sanamka iyo asnaamta meelaha uu ka soo waariday dad fara badan buu duufsaday uu ka weeciyey waddadii saxda ahayd markaas wuxuu ku qasbay inay marka caabudaan wuxuuna ahaa ninka ugu horreeyey haddii taariikhiyan lagu weydiiyo lagu yidhaha man huwa awalu man hayara diina ibraahim fii jaziirati alcarab waxaa leedahay camar bnu xay iyo camar bnu xay buhaa alkhusaaciy waana ogaan doonaa wuxuu rasuulka sal ly sl ninka uu ka yidhi shaam buu ka keenay wuxuu keenay sanamka lagu magacaabo hubal oo ay dhihi jireen yaa hubal wa bacduhaa sanamada qaarkoodna lookal ahaan baa loo sameeyey oo maxaa yeelay ma ahayn ma aragtay qaarkoodna lamaba samayno dhagxaan meesha iska yil bay ahaayeeno sida sida sanamka lagu magacaabo asaaf iyo sanamka lagu magacaabo naa'il oo kale dhagxaan meesha tiil un baa marka cibaado lala beegtay saa bay marka ahaayeen wa kownu makata markazan licibaadati alcarabi yamnaxu qurayshan اlاxtiraama wayuxaqiqu laha اliilaafa maca alqaba'il walximaayata biاtaali litijaaratiha maadaama maka ay ahayd markas iyo rug cibaadeed oo ay carab oo dhan marka ay ku xirnaayeen arrinkaa waxa uu keenay inay quraysh marka helaan ixtiraam aad iyo aad u weyn isla markaana ay helaan in ay la falgalaan qabaa'isha inteeda kale dadkuna marka ay ilaaliyaan maxaa yeelelen ilaa hadda waad arkaysaan wax kasta oo jira muslim kasta oo maanta si kasta u kacsan ee ku kacsan almamlaka alcarabiya sacuudiya wixii la mida ah, wuxuu leeyahy kacbadii baa meesha ku taal maxaa yeele waa rug cibaadeed oo innaga naga wada dhexaysa wahaakadaa maka marka mushrikiintaa berigaa jirtay ayaa waxay u ahayd ma aragtay rugtii cibaadada ayay meesha ahayd makal mukarama saa darteed ixtiraam gaaray lahaayeen haddii la yidhahdo xitaa makaa maanta lagu soo duulaya ama quraysh baa lagu soo duulaya waxay u badan tahay qabaa'ilka intooda kale meelaha degan inay markiiba ay soo kacaan oo marka usoo gurmadaan oo yidhahdaan innaga marka difaacayna wuxuu leeyahay marka waxurmatu makkata qadiimatun tarjicu ilaa ibraahima calayhi salaam xurmada maka ay leedahay caaganaanta rabbi uu siiyey waa mid iyadu markaa sooyaal ahayd oo qadiima oo markaa aanan bilaabin laga bilaaba nebiyulahi ibraahim calayhi salam waqtigiisay soo socotay waqad dallat ardan muqadasatan waxaraman aaminan xata duhuuri alislaam aladi akada calaa xurmatiha wa qusiyatiha weligeedna waxaa ahayd meel xarama oo aad iyo aad u daahirsan oo la ilaaliyo ilaa islaamka uu ka yimid islaamka markuu yimidna waatan marka sharaf intaa ka badan ba ay hesho aad i aad loo sii adkeeyey walam yaqtasir taqdiisu اlkacbati cala almakiyiin kacbada oo la sharfo oo la taqdiisiyo oo markaa sharafteeda samada la gaarsiiyo raamaka keliya gaar kuma ahayn bal imtadad ila alcarabi fi jasiirati اlcarab carab oo dhanba ee jaziirat alcarab deganeed arabian penanzala dadka deganaha oo dhan ba waa ixtiraami jireen walam tatamakan buyuutu alawthani واlأصناam min munaafaسatiha mثl byt الqaysr وbyt di الkhlصة وbyt صنcاء وbyt رضا وbyt نجrان وlm تنجح محاaوaلة أbrهة لتحويل الحج إلى الqlays التي ابتناها في صنcاء بعد أن أخفقت xملته العسكرية على مكة سنة سبعيiن وخمسمائة wuxuu leeyahay marka waxaa jira marka intaasoo guryo ayaa jiray oo duur cibaado ah loogu talagalay rugag kala duwan ee loogu talagalay in asaamta marka lagu caabudo kuwa oo dhammaantood tartan kula jiray kacba alkacba tartan kula jiray waxaa ka mid ah maalan beytka loo yaqaan ilana kacbada waa baytullah laakiin buyuud kale ayaa jirto dadku ay sameeyeen sida alqaysar oo kale waxaa jira mid lagu magacaabo baytu dilkhalasa waxaa jira mid lagu magacabo baytu sancaa waxaa jira mid lagu magacaabo baytu riba waxaa jira baytu rabaan nijraan intuba tartan bay kula jireen intuna marka awood umayan yeelan inay dadku markaa ka soo duufsadaan maka oo dadka waxaa laga fujin waaye maka mooyaane kacbada mooyaane meel kale marka u wacdeen marka mayan jirin buyuudda oo tartan kula jirta wax ka keeni waayeen intaa markuu yidhi kadib wuxuu leeyahay xitaa markii abraha isku dayey uu isku dayey inuu xajka ka leexiyo alkacba uuna u leexiyey meesha lagu magaca alqulays meesha uu socda taariikh ahaan waa ina xifdisid waxa lagu magaca alqulays buu dadka u waday wuxuuna ka sameeyey meesha lagu magaca sancaa wuu isku dayey waatanaad og tihiin dhaqdhaqaaq caskari oo lixaad leh oo baaxadiisa leh oo aan loo babacdhigi karin buu runtii soo hogaamiyey xagga iyo makal mukarama sanadku marku waa shan boqol iyo toddobaatankii uu meesha keenay waana uu ku fashilmay sida allah subxaana wa tacala uu noogu sheegay fii suurati fiil wa ragma wujuudi akhbaarin can sukaani makata alqudaama wahum jurhum uma khusaaca ثuma quraysh faina mucdama alأkhbaari takhusu qurayshan وkaثiiru min أkhbaariha tushciru biأnnaha صaalixa lilbaxثi الtaariikhiyi walaysat usطuura inkastoo ay jiraan akhbaar fara badan oo runtii laga sheegi kara dadka iyagu deganaa maka almukarama yani qabaa'il fara badan baa jira annaga hadda waxaan focuska saarna un keliya quraysh aawa qabaa'ishii jurhum lagu magacaabi jiray aawa kuwii khusaaca ahaa iyo quraysh lafsad ahaantooda dad fara waxaa jira mar laakiin akhbaarta inteeda ugu badan qoraysh unbaa xoogga la saara maxaa yael nebigii baa ka soo baxay iyagaana ugu dhaqdhaqaaq roona laakiin waxaa noo muuqata buu leeyahay mu'arikha akhbaar fara badan oo iyadu markaa la xiriirta dadka deegaankaa deganaa inay u baahan tahay in aad iyo aad loo sii baaro wax badan oo iyaga ka midana laguma magacaabi karo inay khuraafo ay tahay waxaan leenahay legendary stories ma waa taariikh xaqa oo loo baahay marka in la baaro wa khaasatan bacd an jamaca qusay ibnu kilaab meeshan meesha ugu muhiimsan taarikhda inaad la socotaan ay tahay maxaa yeelay waxaan u baahan doonnaa ilaa taariikhda ay ka dhammaatay si aan ogaano demoqrafiga meesha ka jiray iyo political structureka iyo ma aragtay social structureka dadku ay ku salaysnaayeen si aan u fahamno waa muhiim wuxuu leeyahy marka wa bacda an jamaca qusay ibnu kilaab ninka lagu magacaabo ayaa wuxuu meel isugu keenay cashaa'ira qurayshin wax alla wixii qabaa'ila oo quraysh markaa raacsanaa wastawlaa biha calaa maqaalidi alumuuri bimakka markaas wuxuu u adeegsaday in uu markaa uu yuusgaray iyagu isticmaalay si wax alla wixii maqaaliida ee maamula ee maka ku jira uu gacanta ugu dhigo wadalika fi الnisfi اlأwali min alqarni alkhamis lilmiilaad waana qarniga shanaad ee miilaadka haafkiisii hore buu ahaa wbidalika yataطaabaqu altaarikhu الsiyaasiy wاlأdabi لأna taarikh اladab لأna taarikh اladab aljahili la yarqى ilى akثar min mia وhamsiina sana qabla اlislaam meeshan waa meesha ay iska galaan taariikhda siyaasiga ah iyo midda suugaaneed ee aljaziira alcarabiya markaa ka jirta maxaa yahay taarikhda suugaaneed ee jaahiliga ah marka lasoo koobo boqol iyo konton sana marka kama badna buu leeyahy wa kaana biyadi khuzaacata wa wazac ribaacu makata wa khitatuha bayna quraysh reer khusaaca waxay gacanta marka ku hayeen wax alla wixii guryo ah ee meesha laga dhisayo wax alla wixii systemka engineerinka ee la xiriira maka intee gurya laga dhisaa intee loo sii jeediyaa maxaa wadooyin la sameeya maxaa mashaariic la sameeya dadka gacanta ku hayay mas-uuliyadda gacanta ku hayay waxay reer khusaacay ahaayeen fabadأت تبني duuraha bاlxajari dakhil الxarami bacda an kanat manطiqaة mushjiraة khaaliyata min albinاء waxay bilaabeen marka in guryaha marka laga dhiso dhagxaan xaramka dhexdiisa maxaa markii horena meesha waxay iska hayd meelo dhur ay ka baxdo oo wax marka ka dhisan aanay jirin wa kana الshajaru marka geeduhu waxay ahayeen muqadasan mid aad iyo aad loo taqdiisiyo oo cibaaday la beegan jireen laa yuqطع xatىa qaطacahu qusay fatajara'a الnaasu calى qaطcih qusay ibnu kilaab markuu yimid uu geedaho dhan uu shafay uu jaray uu yidhi meeshan guryo ka dhista laga bilaabo markii qusay uu sunnadaa uu jideeyey waxay bilaabeen dhammaantood inay kaga daydaan geedaho dhan ba waa la jafay wax alla wixii geedoo dhan waa la gooyey markaasay meesha guryo markaa ka dhisteen ثuma qaama qusay bitandiimi makkata بتنظيم مكةa فقسم الوظائف والواaجiباaت بينa أwلاaده markaasuu wuxuu bilaabay inuu kala qaybiyo howlahoo dhan wuxuu yidhi hadda kadib waxaan samaynaynaa ma aragtay ma aragtay job description qolo walba waxay qaban lahayd iyo ma aragtay distribution qolo walba wixii loo dhiibi lahaan baan samaynaya buu yidhi markaas wuxuu sameeyey alxijaaba oo ah in furaha kacbada gacanta lagu dhigo الsiqاaya oo ah wax alla wixii waraabina iyo dadku xujaajta in la waraabiyo الrifaada oo ah in dadko dhan intay meel isugu yimaadaan lacag layska qaado qolo walbaba inta yani qabiil walbaba intuu awood u lehay buu bixinaya kadib lacagta meel baa la dhigaya xujaajta markay meesha yimaadaan baa waxaa lagu samaynaya waxay wax ku cunaan eh, sariid yar baa loo samaynaya cunto yar baa laysugu dardaraya iyo timir waxay cunaan iyo biyo ayaa la siinaya iyo wixii oo dhanba iyo nadwada oo ah baarlamaankii weynaa ay qoraysh markaa ku jiri jirtay intaaba wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo adna kan baan kugu ogaa xijaabada adna waxaan kugu ogahay siqayada adna waxaan kugu ah adna waxaan kugu ogahay waxa lagu magacaabo eh, alliwa calanka adna waxaan kugu ah nadwa saasuu u kala qaybiyey wakana qusay qad ittakhada linafsihi daara nadwati laakiin qusay isaga wuxuu soo reebtuu yidhi laygu iman maayo baarlamaanka quraysh anaa mas-uulkaah buu yidhi taasuu gacanta isaga ku dhigay meeshaa waa meesha ilan bulshada laga hagi karay inteeda kale weligeedna xisbiga waa lagu tartami jiray anaa qabanaya arrin sahlan marka maaha wa jacala baabaha ilaa masjidi alkacba albaabka marka nadwadan daaru nadwa ee baarlamaanka quraysh u ahayd wuxuu albaabkeeda uu ku beegay kacbadii buu marka ku beegay fa fiiha kaanat quraysh tatashaawaru fii umuuri الsilmi والحرب وفيها تجرى عقود الزواج والمعاملات فهي دور أو دار مشورة ودار حكومة يدير يديرها الملأ الذين يمثلون زعماء الأسر وأصحاب الرأي في مكة ويندر أن ينقل أن يقل عمر أحدهم عن سن wuxuu leeyahy marka meeshaa marka waxaa isugu iman jiray dadkoo dhanba marka la rabo in dagaal la galo marka la rabo in heshiis nabadeed la saxeexdo marka la rabo in laisguursado marka la rabo in heshiis beec mushtara ganacsi la saxiixo meesha lagu gooyo oo arrimahaasoo dhan markaa runtii eh, looga baaraandaga bay ahayd daartaasu marka waxay daaru mashwara meel lagu shuro lagu shirana waa ahayd wa daaru xukuumatin meel dadka laga hagana waa ahayd yaa hagaya marka yaa baarlamaanka iyo caddaaka ah sidee loo qaybsaday dadka yacni waxay u qaybsanaayeen sida kuweyn ay u qaybsan yihiin oo kaleo waxaa meesha mahalaya zucamaau lusar dadka waxaa la soo dooranaya qolo walbaba ninka marka ugu boodboodka badan ee ugu qabqablaysan ayaa meesha la keenayaa dadka laysleeyahay iyagaa ra'yi la bidayaayo markii meel la isugu yimaada hindisahooda uu qurux badan yahay laysleeyahay qofka dadka marka meesha isugu imanaya da'dooda waa inan afartan aanay ka yaraan in yar unba laga yaabaa soddon iyo googa inuu yimaado lakiin afartan jir wax ka yar looma ogolayn markaa meesha inay yimaadaan wayataqayadu اnnaasu biawaamiri annadwati caadatan wacurfa dadkusa marka waxa ay raacayaan awaamirta ka soo baxaysa baarlamaanka hadday noqon lahayd caado iyo curfiba waxaa jira dhaqana dhaqanka waa inaadan khilaafin diin diin iyo xagga soo dhig waxaan ogaan doonnaa marka baarlamaanka kan nufuudka uu leeyahay awoodda uu leeyahay iyo sida uu wiiq u gelin doono markii dacwada nebiga sal alla alay wasllam ay u timaadaan ogaan doonnaa falaysa tamata qaanuunu maktuub ma jirin marka qaanuun qoran walaysa ثamata ra'iisun aw xaakim aw malik fii maka mana jirin nin madaxweynaana ma jirin nin xaakima ma jirin nin boqorana markaa ma jirin walaa yantakhibu walaa yatimu intihaabu acdaaءi الnadwati biاliqtiraac bal yaxuduhum اlcurf mana ayan jirin waxyaaba laleeyahy ha loo qoryo tuuro iyo ah lasoo doorto iyo ee maaragta lasoo rashax mayan jirine waxaa la samayn jiray un keliya curfiga ayaa waxaa leeyahay ree fulaanna hebel ha laga keeno waxaana meesha laga keeno waa qaanuunka maanta aan ku soconno oo jaahiligaha qabla اlislaam wayumaarisu ra'iisu kulli cashiiratin salaaxiyaatihi calaa cashiiratih nin walba ee kaaba qabiilana wax alle wixii awoodo gacanta loo geliya ayuu dadka u adeegsadaa si uu markaa u maquuniyo waqad farada qusayn اlcushra waqad farada qusayn اlcushra cala tujaari alqaadimiina ilaa maka min hayri ahliha qusay marka maadaama ra'iisu اlbarlamaan uu yahay waxa uu bilaabay inuu canshuur dul saaro dadka bayc mushtarka ganacsiga u imanaya maka imanaya laakiin reer maka aanan hayn wuxuu yidhi hadda kadib waxaan ka qaadaya wax lagu magac cushri oo toban dollar marka loo dhigay qayb ka mid ah ayaan qaadaya fasaara axadu masaadir tharwati fii makka fasaara axadu masaadiri fasaara axada masaadir tharwati fii makka cushurkaa la qaadaya canshuurta ah waxa uu noqdo marka il ka mida ah elihii dhaqaale markaa wax ku soo kordhiyey kuna soo ziyaadiyey dhaqaalihii markaa makamaka jiray wa saara amru qusay fii qurayshin kadiini اlmutabac ictiraafan bifadlih wa sharafi wa yumnih ninkan marka hadalkiisa iyo waxa wuxuu meesha ka sheegay ninka ra'iisulbaarlamaanka hadalkiisa wuxuu marka diin marka la raaco wuxuu doon u sameeyaa maadaama ninkan dadka ixtiraam u hayaan fadli iyo sharaf iyo barakana ay runtii bidayaan wax alla wuxuu sheegay lagama hor iman jirin wuxuu gooyo unbaa go'san heerkaasuu marka gaaray arrin markaa sahlan maa waan ogaan doontaa dowrka markaa ku yeelan doonto dacwada waqad itasama almal'u biاlmuxaafadaةi الshadiidaةi calى alcaqaa'idi wالtaqaaliidi wاlأcraafi الsaa'idaةi litaأkiidi xuquuqihim almawruuثa wamakanatihim الاجtimaciya وmaصaalixihim الاqtisaadiya وkulu dalika yataxaqaqu biاlmuxaafadaةi calى awdaci الsaa'idaةi wawaxdaةi ahli maka wuxuu leeyahay mala'an oo ah dadkan acdaa'da baarlamaanka ku jira waxay aad iyo aad u ilaalin jireen caqiidadooda iyo dhaqankooda iyo wax alla waxa ay markaa iska kala dhaxleen iyo makaanada ay ku leeyihiin bulshada iyo wax alla wixii danahooda ganacsina aad bay u ilaashan jireen arrinkaana markaa waxaa lagu ilaalinaya hal shay unbuu ku ilaalsami karaa haddii la ilaaliyo isku duubnaanta reemaka inaan isku duubnaano oo aynan ka daba hadlin qusay ibnu kilaab in laysku duubnaado aynaan ka daba hadlin waxa lixu baarlamaanka uu gooyo inuusan noo jirin qaanuun markaa qoran inuusan jirin ra'iis walaa melig aanu jirin in curfiga iyo dhaqankana marka aan laga hor imanin in alla wixii geedka hoostiisa lagu gooyana aan laga daba hadlin taasay marka kuwa urursanayen wuxuu leeyahy marka waa kan kaatiibka meesha u socday mima yufasiru shiddata muqaawamati lilislam cinda duhuuri arrinkaa wuxuu tafsiir ka bixinayaa inay aad iyo aad u muqaawameeyeen ugaga hor yimaadeen islaamku markuu soo muuqday ilan waa dad isku duuban marka hal go'aan bay qaadanayaan hal meel baa laga hagaa hal masder bay leeyihin hal ra'iis bay leeyihin hal baarlamaan bay leeyihin marka uu yidhaahdo maxamed ah laga hortagan dhammaantood muu ka hortegaya marka waqad ra'w fiihi tahdiida liwaxdati quraysh islaamka markuu yimid waxay u arkeen inuu aad iyo aad u handadayo baqdin weynna marka uu ku keenay quraysh iyo kulankeeda iyo sinaan isku duubnaanteeda waqad aqaadahum jiddan an yuhaajira almuslimuuna cala alxabasha uma almadiina waana la ogyahay taariikh ahaan in aad iyo aad ugaga caroodeen markii dadka muslimiinta ay u hijroodeen xagga xabasha oo hijradii koowaad koowaad ahayd iyo hijradii labaad almadina munawara loo hijro dhib weyn baa marka ka yimid walama qaama abna'u qusay وaأxfaaduhum biacmaalin muhimatin addat ila ازdihaari makata wbinafsi اlwaqti abrazat makaanatahum wafadlan washarafahum wamakana lisiyaadatihim laqad qaama dheh waxa ay marka ku qumeen reer qusay qusay iyo wiilasha u dhalay iyo kuway sii dhaleenba acmaal aad iyo aad muhiim u ah oo markaa runtii muujida makaanada dadka ay ku lahaayeen iyo fadligay ku lahaayeen iyo sharafta ay ku lahaayeen isla markaana madaxtinimadooda iyo dowladnimadooda runtii aad aad u adkaysay waida stacrabnaa maa anjazuu haddaan dib markaan u baxna buu leeyahay aan in yar milicsanno waxyaabaha ay runtii achievementi ay la yimaadeen ay soo hayeen waxaa ka mida fa ina qusayan in yar baan marka taxliilinaynaa huwa aladii jamaca qurayshan wamakana laha fii makata wanadama shu'uunaha qusay waxaa la dhihi karaa inuu yahay ninka keliya ee qoraysh oo dhan meel isugu keenay isla markaana gacanta u geliya mako dhan iyo maamulkeeda nidaamkeedan ay iyadu isku xukunto oo ay markaa dowladnimadana runtii u noqday fima bacd ninka tandiimiya waxaa lagu macquusay ibnu kilaab marka ninkan taarikhda baal dahab buu ku leeyay marka qoraysh laga hadlay taas waa mid wa amsaka abna'ahu bizimaami wadaa'ifihi min bacdihi min alsiqaayati walrifaadati walxijaabati walwilaad walxijaabati walliwaa'i wannadwa wiilashiisana waxay gacanta ku dhigeen meelihii muhiimka ahaa o dhan inta ugu muhiimsan ee lagu looltamo iyo jegooyinka ugu khatarsan ee muhiimka ahayd waagaa tartanka uu ka jiray waxay ahaayeen jegooyinka kale ah waraabinta dadka xujaajta la waraabinayo cuntada la siinayo raashinka la siinayo furaha kacbada yaa haynaya nadwada iyo markaa baarlamaanka yaa mas-uul ka noqonaya waxay ahayen jegooyinka la isku laayay ahaayeen oo markaa khatarta ahaa watamakana haashim ibn cabdimanaaf ibni qusay min caqdi اliilaafi wa tawsiiti niطaaqi الtijaaraةi اlmakiyati biikhraajiha min alxuduudi اlmaxaliyati ila الniطaaq adduwali ninkan hishaa haashim cabdimanaafna isagana waxa waxyaabaha loo qiree taariikhda u qorta waxaa ka mid ah. heshiiskii la magac baxay alilaaf ama organizationka la magac baxay alilaaf oo isagu markaa xiriir eh, aad iyo aad u ballaaran ee sal ballaaran la yeesha dhammaan duwalka la xidhiira wuxuu awood u yeeshay tijaaradii qoraysh inuu ka saaro localka uu ka dhiga mid international adduunka markaa ku xihan isaga ninka fadligaasa u qoran muxuu kalu sameeyey waqaama bixafri ciddati aabaarin likhidmati qurayshin wاlxajiiji macan wuxuu isku dayey inuu ceelal fara badan uu qoro uu qodo isaga oo marka ugu khidmaynaya xujaajta meesha imanaysa iyo qurayshba wa curifa almuطalib akhu haashim biالnusuk wاlأmri bitarki الظulmi wاlbagyi wاlxahi calى makarim اlأkhlaaq almuطalib ninka lagu magacaabo oo ah oo la dhashay haashim ilan waxaa jiray haashim cabdimanaaf iyo almuطalib cabdimanaaf wuxuu aad iyo aad ugu caanbaxay nin wuxuu aad iyo aad u cibaado badan طabcan shirkigu aad iyo aad marka ugu xeel ee tan kalena dulmigana ma jeclayn in dad la gardaraysa ma jeclayn dadkan wuxuu aad aad ugu baraarun jiray ugu amaba ugu boorin jiray inay akhlaaqda wanaagsan ay la yimaadaan isagana taasaa lagu yiqiin hadda waxaan haynaa nin siyaasiya waxaan haynaa nin bayc mushtara ganacsiga aad aad naajix waxaan haynaa nin isagu efikska iyo moralitiska akhlaaqiyaadka dadka marka kala hadla waxaan haynaa saddex wasiiraanan sahlanayn wacurifa cabdulmuطalib ibnu hishaam ninka lagu magacaabo cabdulmuطalib ibnu hishaam ibnu haashim dheh oo uu dhalay haashim cabdiminaafna bilfayaad wuxuu la magac baxay nin wuxuu ahaa alfayaad waxaa lagu magaca nin aad iyo aad u gacan furan buu ahaa lijuudihi saqiinimadiisa darteeda wa bishaybati اlxamadna way ku magacaabeen magacaana waa la siiyey waxaana loogu magacaba wax kale maaha likahrati xamdi الnaasi lahu dadkay aad iyo aad u ammaani jireen waqad ishtahara bixafri maaءi zamzama alati طaغت calى miyaahi aabaari makata اlأkhrى liغazaaratiha wa dawaamiha wa أnaha alطfu madaaqa min miyaahi makata min miyaahi aabaari makata اlأkhrى ninkan isagana wuxuu aad iyo aad ugu caanbaxay alcabdulmuطalib ibni haashim inuu qoday ceelkan maanta loo yaqaan zamzam ninka qoday buu ahaa ceelkaana biyaha ka soo baxay wuxuu aha biyo aad i aad u tiro badan kana macaan biyaha kale ee ceelashu kale marka ay soo saaraan ee maka markaa ku yiil isagana taarikhdaasuu lahaa marka dib haddaa ugu laabatay waxaa kuu soo baxay qusay oo siyaasi ah haashim oo ganacsado ah almuطalib oo isagu nin aad iyo akhlaaq iyo cibaadada dadka u sheegi jiray iyo nin cabdulmuطalib lagu magacaabo oo deeqsinimadiisa ay gaarsiisay in uu qarash far badan uu geliyey inuu qodo maaragta ceelka lagu magacaabo maau zamzam oo ama bi'ru zamzam oo ah ceel ilaa iyo maantaba saa usii burqadoon kala go-ana lahayn wa kaana abnaa'u qusay qabla xafriha ya'tuuna biاlmiyaahi min aabaarin khaarija maka intaan ceelkaa zamzamka la qodin wiilasha qusay uu dhalay waxay biyaha kala iman jireen ceelal kale oo ku yaal meel ka baxsan makal mukarama meeshaas ka keeni jireen walam yakun cabdulmuطalib aغnىa rajulin fii qurayshin walaa zaciima makata alwaxiid cabdulmuطalib marka ma ahayn ninka ugu hodantansan amaba ninka ugu qanisan ma ahayn ama ka degan ninka zaciimka keliya ee laga dambeeyo oo dadku saa u eegaanna ma ahayn laakin silatahu bishu'uuni اlbayt اlcatiiq وkhidmatihi الxajiiج جacalathu min وuجahaaءi makata وhuwa اladي xaadaثa abrahata cindama غaza الأkhiiru maka laakiin xiriirka ula laha beytka ilaahay iyo khidmada uu u khidmayn jiray dadka xujaajta ah ayaa waxay ka dhigtay ninka dadka ugu waaweynaa maka markaa degan waana ninka marka loo doortay markii abraha uu ku soo duulay kacbada ninka la yidhi adaa afhayaanuha dadka meeshan degan waa tuu la hadlay cabdulmuطalib marka wuxuu magacaa ku yeeshay wax kale maaha ma sida qusay oo kale ee ra'iis baarlamaan ma ahayn ma ahayn sida haashim oo kale nin isagu markaa ka dambeeyey heshiiskii ganacsiga ah ee la magac baxa ilaaf ma ahayn ma ahayn ma aragtay sida almuطalib oo kale ee isagu cibaado iyo dadka un wanaagga in almar bimacruuf annahy cala almunkar calaa mafhuumihim ka shaqeeya ma ahayn laakiin ninkan waxaa heerkaa gaarsiiyey hal shay oo ah wax kale maa xiriirka ula lahaa bayt ullaahi iyo siduu dadka marka ugu khidmayn jiray wa qubayla ظuhuuri اlislaam marka intuus islaamka aanu iman ka hor twlى abu طالب بن cabdالمطلب الرفاadة والسقاية وlm ykun lahu maal ينfiqه في hada السبيل فاstdاna min أkhihi العabاس بن cabdالمطلب caشhرaةa آلاف dirهم faأنfqha inta islaamka aanu iman ka hor abu طالب بن cabdالمطلب ayaa wuxuu gacanta ku dhigay quudinta la quudinayo dadka xujaajta ah iyo waraaminta la waraabinaya lakin wax shilina gacanta kumaanu hayn oo nin wuxuu ahaa shilin aan isku furan marka walaalkii alcabaas buu intuu u tagay wuxu yhi waxaan kaaga baahanaya toban kun oo dirhama isii meeshaasu marka ku bixiyey walama lam yatamakan min raddi اlmablagi tanaazala can الrifaadati wasiqaayati ila cabaas bn cabdilmuطalib deyn buu qaatay deyntu waxay toban kun oo dirham markuu iska bixin waayey bu wuxuu yidhi waa yahay deynka waan bixin waaye laga bilaabo maanta cabaasow deynkaaga beddelkiisa waxaad u qaadataa igala wareeg buu yidhi alrifaada wasiqaaya adaa la wareega buu yidhi habkaabay marka rifaadadii iyo siqaayadii ay kaga soo wareegtay ninka lagu magacaabo abu طaalib bn cabdilmuطalib ayna ugu soo wareegtay ninka lagu magacaabo alcabaas ibn cabdilmuطalib taana waa taarikh marka muhiimaddeeda leh tawaariikhdan meesha ku xusan oo dhan waa tawaariikhda ugu muhiimsan ee صaxiixa biidn اllahi subxana wa taعala whakada faإن cashيرaة الرasuل صلى الله عليه وسلم كانت تتبوأ مكانة اجتماعية خاصة في مكة عند ظهور الإسلام meesha marka waxaa inoo muuqda in nebiga sala allahu alayh wasalam tolka uu ka soo jeedo ee markaa faraca uu ka soo jeeday iyo dadka uu ku tiirsanaaba ee markaa qabiilkiisa ahaa in ay ku taagnaayeen makaanada midda ugu sarraysa ee maka markaa ka jirta intuusa islaamka aanu iman marka ma ahay nin laga soo dhex qabta dadka ama dadka meesha degan midka lii dadka ugu liita lagama soo dhex qaban waxaa laga soo dhex qabtay dad hadday siyaasad noqon lahayd dadka ugu sarreeya hadday ganacsi noqon lahayd dadka ugu sarreeya akhlaaqiyaad marka loo baxo dadka ugu sarreeya bulshada oo wax loo qabto oo iyo in la tuso interpersonal skills with the rest of the worldna dad waxay ahaayeen number one ma waxaa laga dhex soo saara marka dad aad iyo aad marka u sarreeya oo quality meesha ugu sarraysa ah ragma annahum kanuu wasaطa'a fi الthara wamaca dalik waxay ahaayeen dadka xagga khaniinimada marka loo baxo run ahaantii waxaa lagu tiriyaa usrada nebiga sal alla alيh wasalam inay ahaayeen tabaqada dhexdhexaysa mana ahayn kuwa cirka jirana ma ahayn kuwa dhulka kurigaraana ma ahayn kuwa waxay ahayn dhexdhexaadka ah wa rubbama kaanuu duuna awsaati tujaari maka waxaaba laga yaaba qaarkiiba dadka levelka dhexdhexe tabaqada dhexe inayba ka hooseeyen baa laga yaaba wa kana atharaa'u qubayla alislaami fi bani cabdishams wa bani nawfal wa bani makhzuum haninimada la sheego hodantinimada la sheego iyo tirada badane xadka ka baxay dadka lagu sheegayay intuusan islaamka aanu imanin waxayn saddex qabiil bay ahayn reer bani cabdishams kow reer bani nowfal labo iyo reer bani makhsuum saddexdaa qole ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen highest states oo mujtamac markaa ka jira inay iyagu markaa taagnaayeen waqad naasacthum alcashaa'iru alqurashiyaة اlukhraa asiyaadata calaa maka waxaa marka ku qabsaday qabaa'ilka kale qurashiga ah ayaa waxay ku qabsadeen maamulka maka ayaa marka laysku qabsaday khilaaf baa marka bilowday wa kana النiزاع عalى السiyaadaةi bayna tilka الcashاa'ir الqurashiyati qad badaأ bayna أbناءi qusay وأdى إilى انqisaami الcashاa'ir إilى mxwarayn hma الmuطyibuun banu cabdimanaaf وman xaalafahum whm banu أsد بn cabdالعuزى وbanu زهرة وbanu taym وبنو الحارث بن الفهر والأحلاaf بنو cabdالdاr وman xaalafahum وhm سهم وجuمح مkhزuم cuday meeshan marka waxaanu soo gaarnay historical junction oo muhiima ah, muncataf taarikhi oo muhiimadiisa leh wuxuu leeyahay khilaafkan laysku qabsaday yaa maamulaya maka khilaafka waxa uu ka soo bilowday qusay ibnu kilaab oo ah ra'iisu baarlamaana nadwa nadwadii ra'iiskeedii wiilasha uu dhalay oo markii ugu horreysay uu shaqooyinka gacanta u geliyey iyagoo horta khilaaf ka soo bilowday khilaafka wuxuu soo socda wuxuu gaaray dadka kale ayuu soo gaaray qabaaisha kale laba qabiila marka loo kala jabo laba kooxo waaweynay oo waaweyn baa loo kala jabo qola lagu magaca almutayibuun oo isugu jira reer cabdimanaaf kow iyo dadkii markaa gaashaan buurta la noqday oo isugu jira reer banu asad ibn cabdilcuza reer banu zahra reer banu taym reer banu alxaaris ibn fihr intaa waa gruub iyo qolo kaloo lagu magacabo alaxlaaf oo qolyihii isgaashaan buurays oo isugu jira reer binu cabdidaar iyo inta ay heshiiska la saxiideen oo saham iyo jumx iyo makhsuum iyo cadiyi isugu jira labadaa gruub baa marka loo kala saftay in fara badan baa la soo duubnaa daaru nadwa ajandaha u degsanaa iyo lowxada waxa ugu qornaa ama waxyaabaha curfiga u ahaa ama caadada u ahaa qaanuunka layska waari layska dhexlana ahaa inaan layska hor imanin qusay ibnu kilaab wuxuu isku dayay inuu bulshadao dhan saa isugu hayo dhan walbaba aanay marka aanay ka liicin aanay ka debcin iyagoo dhanba meel buu isugu keenay meel buu qotamiyey wax buuqa marka ma jirin hunaa marka markii uu bilowday in laysku qabsaday yaa maamulaya maka war yaa maamulay maka marka laysku qabsaday waa marka ay soo baxeen laba guruubo waaweyn oo lagu magacaabo almutayibuuna meela alaxlaafu meela qolo walbana qola kale marka garabka ku wadatay sidaad ogtihiinba dagaal marka la gelaya qabiil keligiisa soo mutaxan oo gelaya markaa ma jiro kuwa kalou inta soo tuqtuqeelaya kaale ila soo gal si hal mar markaa dad kale ay ugu duulaan kamaa xadaثat munaafaraatun وmunaaزacaat dakhila اlأsraةi الwaaxidati axyaana khilaaf markuu bilowdo marka meesha sare kuma istaage eh wuxuu soo socda wuxuu gaaray dakhil اlأsra الwaaxida isla familiga dhexdiisa labadii ilma adeerka ahayd iyo labada isqabtay iyo labadii wada dhashay iyo intuu marka haddana soo gaaray buu leeyahy kama xadaثa bayna umayaةa bni cabdi shamsi وacamihi haashim bn cabdi manaaf ninka umaya lagu magacaabay adeerkiina way ka dhex tafatay oo haashim cabdimanaaf waman bacdahuma bayna bnayhima xarba bna umayatu cabdilmuطalib bn hishaam haashim haddana wiilasha ay dhaleenna way ka dhex tafato waxaa markaba jiq bay isku noqdeen dagaal baa ka dhex dhacay oo kale ah xarb bna umaya cabdilmuطalib waqad saacada alamn waالsalaam aladi saada makata qubayl اlislam calى baqaءi zucamaa'iha khilaafa lizucamaءi اlmadina aladi afnathum alxuruub الdakhiliya marka amniga maka ka jiray ay quraysh markaa ay ku raaxaysanaysay iyo isku haynta qusay iyo baarlamaanka dowrka uu gutay oo ah daaru nadwa intaba waxay keeneen in zucamada aanay iskhilaafin laakiin makal mukarama markaad joogtid khilaaf markaa ma jirin hadda unbuu bilowday laakiin almadiina munawara dagaal waxaa socda joogto ah oo ows iyo khasraj oo boqol iyo goog oo sana markaas socda kii hadda dhashana dagaalkuu la kowsadaa qoriguu qaataa isagana meeshuu marka ka bilaabaa xuruuf duruus oo markaad u laabatay suugaanta jaahiliga markay ka hadlayaan yacni kullamaa mid uu dhashaba horuu marka ka bilaaday sidaas ahayd marka haddii aad dib ugu laabatid amniga makal mukaram wuxuu amni boqol boqol yacni aanan caadi ahayn laakiin almadiina munawara amni marka ma jirin laakiin hunaa markii khilaafka uu bilowda ayaa waxaa bilowda wax lagu magacaabo inuu markii usartii iyo ijtimaaciyaadkii wixi dhan marka inay kala furfurmaan wa min abrazi haddana waxaan u gudbaynaa qayb iyadoo muhiim ah darsigan iyo kii ka horreeya dhan waa hordhac wa min abrazi rijaalaati makkata fii casri risaala casri risaala ragga ugu muuqmuuqday ee iyagu markaa rugcadayaasha ahaa oo ay markaa ishana qabanaysa fartana lagu taagay ee maka markaa joogay markii diinta islaamka ay soo degtay nebiga sal lla alay slam lasoo diray waxay kale ahaayeen ninka lagu magacaabo alswad ibni cabdilmuطalib raggan inaad xifdisid waa muhiim wاlswad ibni cabdiyuquuth azahriy labo labadan nin marka wa kaana min acazi qurayshin fi اljaahiliya dadka ugu sharafta badan ayay ahaayeen marka loo baxo reer quraysh mushkilada jirtana waxay ahayd wa kaana min almustahzi'iina birasuuli sal اlla slam asxaabih dadka ku jeesjeesa rasuulka sal lay sl asxaabtiisana way ahaayeen yani maadaama xaggaa ay sharafka ay ka haysteen sharafta waxay u adeegsanayeen dacwada islaamka markaa ay markaa iyadu markaa ku biiqsadaan oo aanay dadkeeda ku ixtiraamin wa min zucamaa'i makata aanadak dadka madaxda ah oo dadku ay ka dembeeyeenoo maka waagaa jooga waxaa ka mid ah abujahl waalxaarif wacamr saddexdaba waxaa dhalay abna'u almughiira ibnu hishaam bay ahaayeen almakhzuumi waqad ishtaharat cadaawatu abi jahl wacamr alislaam waana ogtihiin inay aad iyo aad u caanbaxday abujahl dhibka uu ku hayay cadaawada uu ku hayay islaamka isagii camar ninka laguma ibnu mugiira wasadduhuma annaasa can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam iyo siday dadka ugaga celin jireen rasuulka sal alla alay wasalam wa qiyaamu abi jahlin bitacdiibi almustadcafiina min almuslimiin iyo sida abujahl uu cadaabi jiray dadka iyagu markaa la taag daraysto ee markaa ku noolaa maka almukarama ama ee muslimiinta marka ahaa dadka muuqmuuqday ee markaa laga dembeeyey maka waxaa ka mid ah minhum xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylad ninkan waxaa nin sahlan ma ahayn wاlxakam ibn alcaas ibnu umaya wاlwaliid ibnu mugiiraة اlmakhzuumi wa kana cadiima athara ninkan waliid lagu magacaabo nin wuxuu aad iyo aad u hadana oo ilahi subxana wa taعala maal uu siiyey mutacaaliyan mutaqaطrisa lakiin waxaa nin aad i aad u sala sarreeyo aad iyo aad marka u qob weyn dadkoo dhan buu liidi jiray wa kana axad اlmustahzi'iina biاlislaami anafatan waquruura waاstikbaara wuxuuna aha dadka islaamka aad i aad ugu jeesjeesa sankana taaga islana weyn markaa isagu markaa faajeertankana la yimid wa minhu abu umaya dadka muuqmuuqda waxaa ka mid ahaa maka deganaa abu umaya ninka lagu magacabo magaciisuna waxaa saciid ibn alcaas ibn umayata ibn cabdishams wa kana caduwan cala alislaami muxaridan cala almuslimiin islaamkana cadowbu ku ahaa dadkuna wuxuu ku gubaabin jiray inay la dagaalamaa dadka muslimiinta wa minhu raggii ugu muuqda waxaa ka mida ah camr bn cabdilwud alcaamiri wa huwa farisun mashhuur wuxuuna nin dagaalyahano marka la yaqiin wa suhayl bni camr aladii mahala qurayshan fi caqdi sulxi alxudaybiya ninkan suhayl lagu magacaabo waa ninkii ay soo dirsadeen qoraysh sanadkii lixaad markii rasuulka sal alla ly slm saxaabadiisa laga celiyey inay maka markaa cumraystaan heshiiskii la magac baxay sulxu alxudaybiya oo heshiis aad i aad u taariikh dheera runtii siyaasaad fara badanna ka tegey una baahan in la dul istaaga markaan gaarnay sanadka lixaadna ninkii qolada u hadlayay afhayeenku ahaa geeskana heshiiskana u saxiixay ninkaa wuxuu ah nin markaa mashhuur ku ah taariikhda waxaa ka mid ah minhum alxaariث ibnu qays ibn cadiy sahmiy axad اlmustahziyiina biاlislaam waahlih dadka islaamka aad ugu jeesjeesu ka mid ahaa wa minhu cutbat ibnu rabiic ibn cabdishams dadkaa wuxuu ka mid ahaa dadka ugu waaweyna maka markaa laga qiin wa minhum waxaa ka mid ah abu sufyaan sakhr ibnu xarb ninkaa waad garanaysaan aladi ishtahara biqiyaadati tijaarati qorayshin alkhaarijiya ninkan wuxuu aad iyo aad uga caanbaxay inuu hogaamiyo ganacsiga dibadeed ay qoraysh markaa ku qontay bilidaafati taa waxaa u heliday jegada ilaa qiyaadati makata fi lxarb dagaaladii la galoo dhan maka quraysh ay gashay oo ay rasuulka sal lla lay slam qolo kaleba hala galeene waxaa hogaaminaya ninka lagu abu sufyaan sakhr ibni xarb taarikhdiisana waa taarikh aad aad u dheer wa kana mucaanida lislaam wuxuuna ahaa nin aad yaad islaamka u necbo ku madax adag walacalahu akharu zucamaa'i tasdiidan lilislaami xataa islaami waqti fatxi maka wuxuuna ahaa ninka ugu daran ee islaamka aad iyo aad u duuda ee ka hor yimaada ilaa uu ka islaamay sanadkii sideedaad ee maki marka la furanayay markaa uunbuu lugta dhulka dhigay islaamna marka uu noqday taarikhsi waan ogaan doonaa haddii ilaahay subxana wa tacala yidhahdo wa minhum cabdulcuza bn cabdilmuطalib min agniyaa'i makata wa wujahaa'iha aladiina waqafuu biquwatin amaama dacwati alislaamiya waxaa kaloo ka mid ahaa cabdilcuza bn cabdilmuطalib ninka wuxaa dadka ugu maaragtay maalka badan ee maka degan iyo dadka ugu muuqda ayuu ahaa ninkana dacwada islaamka intuu hor istaagi kara ayuu istaagay wa minhu abu lahab camu rasuuli sala allahu alيh wasalam abu lahab baa ka mid ahaa qof aan oqoon miyaa jira wa kana min wujahaa'i makkata wuxuuna ahaa dadka madaxdaa ishu ay qabato maka degan wa curifa bimawaaqifihi alcidaa'iyati min alislam mawaaqifta cadowtinimada oo islaamka u qabana nin aad iyo aad uga caanbaxay buu ahaa ولا شhك marka أن hذا العدد الكبير من الزعماء الأقوياء الذين وقفوا أمام الدعوة الإسلامية وناصبوها العداء وأوقعوا بأتباعها البلاء يوضح الظروف الصعبة التي واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة waxaana shaki ku jiran cadadkan tirada badan raggan waaweyn oo nin walbaba culayskiisa leh oo nin walbaba mujtamac meel markaa ka taagan oo saa u xooga badan ee hor istaagay dacwada islaamka iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam dadkii yidhi waxaan raacayna nebiga sala allahu aleyh wasalam dhibaatooyin waaweyn markaa u geystay waxaana shaki ku jirin dhibaatada rasuulka sal alla lay slam soo waajahday markuu maka u yimi u isiri bal faafi dhibaato sahlan inaanay ahayn maxaa yidhah waxaa hor taagan ragga aanu tiro oo nin walbaba mujtamac meelka meel ka taagan ama azucamaa aladiina aslamuu أو وقفوا إلى جانب الإسلام صلى الله عليه وسلم في العهد المكي فهم laakiin nimanka madaxda ee islaamay amaba nebiga sal الlaه عليه wasalam aad iyo aad ugu hiiliyey ee garabkiisa istaagay intii makal mukarama la joogay saddex iyo tobanka sana ugu horraysay waxay kala ahayeen abu طaalib وxamزatu والcabaas saddexdana waxaa dhalay abnaaء cabdالmuطalib ayaa dhalay iyo abubakrin الصidiiq cumar بن khطaab dadkaana waxay dad taarikhdu markaa baaldaha markaa ka galay oo si gaara marka ay u xustay isku soo duuduube waxaan ku soo gunaanadi lahayn sida soo socota hadalkoo duuduuba markaad qaadata waxaan leenahay quraysh meel waxay deganaayeen aanan sahlanayn istaraatiijiyad marka loo baxo xagga qabiiladana waxaa isku reer ahayn reer oo qabiilo aad aad u weyn ah xagga axlaaftana waxay xulfi la lahaayeen ama isgaashaan lahayn qabaa'il aad iyo aad waa weyn oo aanan sahlanayn waxaa u shaqayn jira oo khudama u ahaa niman axaabiish la leeyahay markaa u baxdid haashim eh, ibn cabdimanaaf oo nin aad iyo aad u weynaa wuxuu ahaa ninka ugu horreeyey ee ganacsiga qurayshu marka ay ku raaxaysatay ninkii dhidibada u asabu ahaa qusay ibnu kilaab wuxuu ahaa ninkii baarlamaankii ama eh, nadwa loo yaqiin ninka gacanta markaa ku dhigay waxaa kaloo aan ogaanay in ay meelo kala duwan marka ay ay ku xirnaayeen xagga ganacsiga badda iyo beriba inay mareen hindiya iyo shaam iyo ciraaq iyo dhul ay dhaafin oo meel kastaba inay gaareen waxaan ogaanay in tijaaradooda aanay local aanay ahayn laakiin international ay u gudubtay waxaan kaloo ogaanay inay qoraysh hadda ka hor aanay dagaal gelin ila afar dagaal mooyaane isku dhacdhac yar intana wax guula inaanay ka soo hoyn waxaan kaloo meesha aanu ka fahmnay in ma aragtay quraysh dhanba ama carab oo dhan ba ay ixtiraami jirtay makal mukaram wax kale aanay u ixtiraami jirin maxaa yeeley saddex boqol iyo lixdan sanam oo caabudan ayaa meesha marka ku tiil ninkii ugu horreeyey ee sanam keenay makal mukaramana ee shaam ka soo waariday wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo camar bn luxay buu ahaa oo nin markaa isagu balaayo ay ku dhacday ah asnaamtuna waxay isugu jireen kuwa gacanta lagu sameeyey kuwa iska samaysan sida asaaf iyo naa'ila ayaanu fahamnay waxaa kaloo haddana jiray buyuud kale oo cibaado loogu talagalay oo markaa tartan kula jiray kacbada laakiin aanay kula tartami karin ilaa aan ogaana sanadkii markii la gaaray shan boqol iyo todobaatanka abraha inuu isku dayey inuu uh, beyt lagu magacaabo qolays uu ka sameeyo sancaa markaana meesha uu ku baabiyey kacbada laakiin uu ku guulaysan waayo waxaa kaloo haddana aan ogaanay ninkan qusay si uu waxaanoo dhan gacanta ugu dhigo inuu qabaa'ilkao dhan meel ku urursay meel marka isugu keenay oo iyagoo dhanba gacanta ku dhigay waxaan kaloo ogaanay meelihii ugu muhiimsanaa jagooyinka ugu muhiimsanaa oo isugu jira alsiqaaya alrifaada alxijaaba alliwaa annadwa intaba inuu welishiis marka u qaybiyey waxaan ogaana haddana baarlamaanka ama daaru nadwa lagu magacaabo ruux da'diisu afartan ka yar inaana loo ogolayn isagaa mas-uul marka ka aha qoloban waxaa laga soo dooran jiray ninka markaa ugu qabqablaysan ayaa laga soo dooran jiray qaanuun qoran iyo wax qoran ma jirin laakiin curfiba marka ay ahaan ayaa wax loo adeegsan jiray hadalkii meesha laga ka soo baxan inaan laga daba hadli jiray ayaan fahmnay arrinkaana wuxuu tafsiir ka bixinayaa isku duubnaantooda inay dhibaato weyn ku keentay islaamka iyo markaa dadka muslimiinta waxaa kaloo haddana aan fahmaynaa meesha aanu ka qaadanaynaa ninka haashim maadaama hawshiisa aan soo fahmnay ninka lagu cabdulmutalib isaguna inuu ahaa nin khayrka iyo makaarim alakhlaaq aad iyo aad ugu canbaxay cabdulmuطalibna inuu ahaa ninka ugu horreeyey isagu markaa qoday ee ceelka loo yaqaan bi'r zamzam waxaan kaloo haddana aan fahmaynaa in khilaaf marka uu ka bilowday daaru nadwa qusay iyo wiilasha uu dhalay kadibna khilaafka uu baahay ilaa uu soo gaaray ma aragtay dhammaan cashaa'irta ku nool makal mukarama oo quraysh oo dhan iyo dadka la midka ah kadibna laba mixbar buu isku taagay khilaafka rag dad lagu magacaabo mutayibuun iyo kuwa lagu magacaabo alaxlaaf qolo walbana qolaa ayay wadatay haddana khilaafkii wuu baahay wuxuu soo gaaray ilaa marka daakhila alusrati alwaaxida hal famili ahaan marka la isku dagaalo haddana waxaan soo tilmaamnay raggii marka iyagu rugcadayaasha ahaa ee fartu markaa lagu fiiqayey ee ugu waaweynaa maka iyo sida ay dacwada markaa hor istaagnaayeen waxaana soo tirinay dhowr nin oo ugu horey aswad alaswad cabdilmuطalib ilaa aan ku soo gaarnay abulahab oo nabiga sal alla alay slm adeerkii ahaa haddana waxaan nidhi inay jireen dad fara badan nabiga sal alla alay slm garabkiisa taagnaa isla markaana u hiiliyey qaarna waqtigaa soo islaamay kuwaana dib dambe marka ka soo islaamay oo isugu jiro abu طaalib iyo xamza alcabaas oo marka uu dhalay cabdilmuطalib iyo abubakrin asidiiq camr cumar bn khadaab wa ilaa huna billahi towfiiq